min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi sunan nasaa'i fii leylat اlaxad almuwaafiq litaasic walcishriin min shahri dixija caami alfin arbacumiya wa itnain wa arbaciin hijrat mustafa sala allahu calayhi waali wasalam walacalahaa aakhir leyla lihada alcaam alhijri nacam caawa waa habeen axadda kuna beegan sagaal labaatanka bisha dilxija kun afar boqol iyo labayo afartan hijro nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam a waxaa suuragal ah in ay noqoto habeenka u dambeeyey sanadkan kun afar boqol iyo labayo afartan hijro nabigeena sala allahu alay wasalam sanadka u dambeeyey habeenka u dambeeyey in ay noqotaa suuragal ah waxaa kaloo suuragal habeen dambe inay soo dubuuxi noqotona waa suuragal marka sanad baa dhammaaday oo hijri ah maalinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina lagu soo dhoweeyey oo saxaabada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyagoo weliba shawq iyo jacayl aan inaba caadi ahayn iyo maxabo u qabaan ay ugu hor tageen xiraar almadiina magaalada madiina shiilimadowgeed ay ugu hortageen oo ay subax walba kalahayeen markii qoraxda ay aad u kullaatan ay soo laabanayeen kadibna nin yahuudi ah uu muxuu ahaa u baaqay saxaabada nabigeen ayagoo soo laabtay oy qoraxda kululaatay uu yidhi bani arfidow haadaa maطlabukum aw jiddukum ninkii aad ku dadaalayseen ood muxuu ahaa aadka iskugu dhabar jabinayseen waa kan isaga iyo abu iyo ninkii waday oo daliilka ahaa oo dhaandabageelaha uu ka birbirqi waa tii saxaabada nabiga ay ka hor tageen radia allahu tacala ardaahum kadibna lasoo dejiyey bani camr bin cawf salligoodii oo masjid quba maanta uu ku yeela halkaas uu nabigeena joogay calayhi salaa slaam afar iyo toban maalmood oo halkaas la joogay oo raggii reer madiina ay halkaa ugu imaanayeen oo halkaas ay ku islaamayeen oo kuwii muslimiinta ahaa ay halkaa qur-aanka iyo shareecada ku baranayeen kadibna uu nabigeena ka soo dhaqaaqay sala allahu calayhi waali wasalam subax jimcaha uu dhaqaaqay usoo raqaansaday magaalada madiina markuu habeenka afariy tobanaadka halkaa baryay subaxta afariy tobanaadka soo ruqaansaday oo maalin jimco ahayd kadibna bani salim nimankaas marka bani camr bin cawf waxay ahayn reer khasraj reer khasraj ay ahayn ansaar saad ogsoon tihiin laba jilib ayay ahaayeen alaws waalkhasraj marka niminka aad ku tirada badan oo landheerka waxay ahaayeen niminka ah reer khasraj oo cabdulaahi bin ubey bin saluul uu ka dhashay munaafiqi weyna raggii saxaabada oo qiimaha badan oo taqaaneen oo sacad ibn cubaada mise mucaad ah, hay uu ka dhashay eh, sayidkana uu ahaa waxaa marka ku dhegnayd oon waxba badan u jirin toddoba boqoloo mitir ilaa lix boqoloo mitir ka badan haddii xataa kilomitr aanan dhammayn oo ka sokeeyey oo haddaba qurbaan ama quba aalic quba aalic jidka la yidhaahdo ku yeela hadeertaanba saldhigii nimankii bani saalim bin cawf oo ayagana reer aws ahaa awska marka waa yaraya laakiin nimin birqaniin ahoo aad u dagaal badan ay ahaayeen boqol iyo labaatan sano ayay waxaa weeyaan niminkan reer khasraj ishortaagna dagaalamayeen welin lagama adkaan cid laga adkaaday ma jirin marka waa soomaali oo kale soomaali kalema adkaatay la sheegi jiri marka niminka iyaga ah meel ay joogeen ay degnaayeen bani saalim bin cawf cawfkaa isku cawf maa waa laba cawf la socda ayuu nabigeenna soo maray kadibna waxay yidhahdeen nabi allow noo deg oo nabiga halka ku martiqaadeen calayhi salaatu salaam kutubta taariikhda ah oo siirada nabigeena ka sheekeeya calayhi salaatu salaam waxay caddaynayaan in eh, halka ayada ah ay salaaddii jumca ku gashay oo awalu jumcatin fi lislaam lagu ogay bani salim bin cawf oo ree caws ahaa saligoodii maanta waxaa ku yaalla masjid caama ah hol la yaqaana oo la yah masjid اljumca magacaasuu ilaa maanta taa marka maalintaas uu nabigeenna ka soo ruqaansaday amaba uu soo hijrooday magaalada maka isagoo laga soo buriyey dalkiisii iyo dadkiisiiba laga soo buriyey diin darteedna loo soo buriyey uu nabigeena ala sl slam usoo qaxootiyoobay alhijra waa qaxootiyo oo muxuu ahaa alla darteed loo qaxootiyoobay aad muxuu ahaa magaalada madiine imaaday laga soo bilaabo waxaa laga joogaa kun iyo afar boqol iyo laba iyo afartan sano waxaa laga yaabaa caawa sanad kale afartana laba iyo afartanaad inay caaw u dambeyso waxaa dhici karta habeen dambe muxuuaha inay soddon buux ay noqoto ay u dambeyso shaki ma lahan habeenka arbacada ay soo gelayso habeenka ay talaadada soo gelayso cafwan caaw soo sooma gelaysaa axad habeenka ay talaadada soo gelayso shaki ma lahan muxaram ayaan ku jirnaa kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka nabigeen ayaan gaarayna insha allah allahna gaarsiiye subxana wa tacaala caamkaana khayr allah nooga dhameeyo caamka soo socdana baraka iyo khayr ilah subxana taa nagu siiyo ikhwaani kiraam marka qofka muminka ah xaaladaas markuu mara caam ayaa dhammaaday sanad kaamil ah sanad kaamil ahna wuu bilowmaya insha allah tabaaraka wa tacaala waana sanadka runta ah oo annaga aan leenna annaga maanta markaan kitaabkan arbaciinka aan bilaabaynay qabla arbac sanawaat taqriiba iyo ziyaado weliba kun afar boqol iyo miiqaan joogin ma xasuustaan yaa xasuusta soddon iyo soddon iyo lix miaan joogin ya maya haba sheegin soddon iyo toddoba may ahayd miiqaaya soddon iyo sideed miya waxaan u malaynaa soddon iyo toddoba inay ahayd markii aan bilaabaynay soddon iyo toddobadaas waan awoodi karnay inaan sheegno eh, iyo tobankii inaan dhahno waa suuragalay ahayd maxaan intaas habeen kasta ugu soo celinaa kun afar boqol iyo saas haakada in dadkii asalkooda loo soo celiyey ummaddii waa la tirtiri waxaa ilahay fadligii subxaana wa tacaala in maanta duruusta la akhriyo oo meelo badan lala qabsaday oo maanta ay noqotay in majaalista ayada la sheego oo hijriga nabigeena la sheegay qaar dee milaadigana inaa waja aiga cagna in la saaro ma qabo lagama tirtiro dadka qalbigooda iyo carabkooda iyo dhegahooda laga tirtiro oo waxaa weeyaan lagu xiro hijrada nabigeena dadka sala allahu calay waslm iyo taarikhdii annaga aan lahayn muslimiinta ay lahaayeen wax aad weyn waxyaabaha nagala dhacay ka mid tahay ummaddan wax badana laga dhacay dhaqankoodiiyaa la dhacayaa diintoodiiyaa la dhacayaa taarikhdoodii waa kan taarikhdii la dhacaya hadda maanta dayarteen haddii la weydiiyo oo maanta sanadkee la joogaa la yihahdo markiiba twenty twenty one yuu la soo boodaya labo labaatankii shaki kama gala bishee markii buu la boodaya wuxuu le agast todoba markii baa la soo laakiin haddii aad tirahda maanta waa muxuu ahaa waa taariikhda islaamka iyo bisha islaamka iyo muxuu ahaa sanadka islaamka waa kee indhuhu taagtaagi madaxu xoqoni marka hawshan ikhwaan kiraam waa risaalo aad weyn ilaahayna subxaana wa tacaala ummaddan wuxuu siiyey mazaaya iyo waxyaaba iyada ay gooni u leedahay marka aan ilaashano oon yaryar waxaynu xuquuqdeenna soo ceshanno oon taariikhdeenna soo ceshanno taarikhdan kale waa iska waajib meel kale meel kasta iska taallaa oo dowladihii iyo adduunkii o dhanaaba u heelan marka ilaalin iyo iyo khidmo kaagama baahna tan ayaa maanta indiraas lagu wada oo la baabi'inhayaa midda kale taariikh ummadeed waxay ka bilaabataa meeshii muxuu ahaa taarikhdeeda ay ku qoran tahay annaga taariikhdeenna eh, hijrada ay ka bilaabatay sayd cumar ayaana taarikhdan sameeyey waxaa laisku soo qaaday intee laga bilaabaya maalinta nabigeena la soo calayh salat slaam dad baa ikhtiraacay qaarna waxay muxuu aha ikhtiraaceen in laga dhigo maalinta nabigan u dhinta sal alla alay slam dadna waxay ikhtiraaceen amaba ay soo jeediyeen in laga dhigo maalinta nabigeen uu soo hijray sal l slam ficlan maalintaas ayaa la doortay waa maalin taxwul ku dhacayo awalu dowlatin lilslaami wاlmuslimiin ummadda nabi maxamed waa maalinta horreysay oo kolleyba waa taqaanaanoo alaca albadru calayna min haniyaati اlwadaaci wajaba shukru calayna maa dacaa lilaahi daacin ayuha almabcuudu fiina jiita bilamri muaac inkastoo ahlu tawaarikhda isku hayaanoo weliba raggan muxaqiqiinta ah fii sixat asiira nabowiya sida sheekh akram dya alcumari iyo muxuu ah rag badan oo taariikhda iyo siirada sixadeeda aad ugu dadaalo waxay ku sheegayaan in ay markii laga soo laabtay tabuuk ay ahayd arrinta iyada xaadiadaas طalaca albadru calayna min haniyati اlwadaaci wajaba الshukru calayna madacaa lilaahi daacin aniyadaas iyada inay dhankan shaam ku taalla oo dhankan ay waqooyiga magaalada madiine ay xigto makana waxaa weye dhanka nabiga lagu soo dhaweyna waa koonfur ay ahayd dhanka koonfurta marka saasay leeyihiin laakiin dhib ma lahano culimadu waxay yidhahdaan yutasaahalu fi الsiirati wالtaariikh ma laa yutasaahalu fi اaxaadiiث الnabawiya salى اllahu alay slam aw fi اxadiiث الnabowi markii ay xagga tadqiiqa ay noqoto sanadka in la eego taariikhda iyo siirada waxyaabo badana laga indhalaabaa oonan aada la iskugu dhibin axaadiista nabigeena maya abadan man kadaba caleyh mutacamidan baa taagan iyada waa in muxuu ahaa bilminqaash mudac iyo cirbad lagu baaro oo muxuu ahaa baalka weynayaha okayaalaha iyo e, teleskoobka lagu qabto aad loo hubiya laakiin markay taariikhda noqoto iyo muxuu ahaa ay noqoto siirada iyo wax badan baa tasaahul lagu sameeya lidalika culimo badan marka hadda asira nabawi saxiixa iyo laga muxuu ahaa waxay leeyihin waxay iskugu dhibaysaan shaygan waa shay mutawaara maalinta nabigeenna calayhi salaa slam la soo bixiyey ilaa maanta la jooga inta ayada ama inta qoraalka la sameeyey oo qoraalka muxuu ahaa siirada nabigeen la sameeyey wax macruuf aho nin walba u yaqaano wa nabigeena cala sala slam inuu caamal fiil eh, dhashay maxadiida loo raadina ma looma raadinayo looma raadinayo inuu nabigeena aymalima sacdiy ay eh, murdaca u ahayd nuujisay ma xadiia looma raadinayo looma baahno ilan waa shay macruufa hadda maanta masaajid sigiska in la dhisay sagaaشhameyihii ama sideetan iyo todoba sideetan iyo sideed la dhisay marag madoonto oo wax macruuf aho dadkii joogay maalinta la furaayaa jooga sheekh xusein raggi aadaanku horreeyey muxuu aha adimay ayaa jooga waa macruuf marka wa taariikhda iyo siirada lidalika waa lagu tasaahulaa waa lagu tasaahulaa oo sida axaadiista looga tashadudo lisuguma adkayo qodobkaas marka ikhwan kram waxaa kala dan lahaa inaan taariikhdeenna ogaano annaga aan ku xisaabtanno xitaa xoolaha zakada la bixina dadkeenni siay ugu dadaali jireen soomaalida waa taqaanaano bishii waxay u bixiyeen zaka soo saa ma bishii muxaram oo sanadka bilowgiiseed maxay u bixiyeen soo zake ma ma mac kalaad u taqaanaan ya culamaa le maa kal taqaana bisha akawa dadka waxaa garanaysaa marka inay aad diintoodii iyo taarikhdoodi isku xirnayd annaga laakiin hadda waxad arkaysa xataa zakada waxaa lagu bixiya baryaha mataqaana ya december iyo january halkaasaa lala aaday anaga maxaa naga gale waaas maxaa naga gale carabtaabana yar dhaanto oo ramadaankay fadliga u raacaan ay ku aadiyaan calcumuum marka caawa habeenkaas ayaan joognaa marka aan isxisaabinna sayd cumar waxaa laga wariyay aar inuu leeyahay radia اlahu ta xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war naftiina xisaabiya intaan idin xisaabin sanadkan kun afar boqol iyo labaiy afartanki jir nabigeena sal anaa isweydiina adinkan isweydiiye maxaa noo qabsoomo maxaa noo qabsoomo dad badan oo walaalaheenna waa ogsoontihiin inay wada xaroodeen oo meeshii eh, matwaahum اlakhiir qabla اlbac meeshii muxuu ahaa godkoodii ahayd amaba gurigooda runtaa inay tageen ilaahayna anaguna baaqi yeelay sanadkan laguma dilin rabbiga subxana watacaala uuna baaqi yeelay maxaa noo qabsamay cilmi maxaa noo kordhay cibaado maxaa noo kordhay qur-aan maxaa noo kordhay alloo dhawaansho maxaa noo kordhay xaggii dhankaas maxaa kor aaday dhanka kale maxaa dembi oon galnay miiqaa been oon sheegnay misaa xoolo xaraan cunay miiqaa waxaa weeyaan dhibaato muslim u geysan oon dulminay miiqaa diinta ilaahay ka gaabinay e, garab istaaggeedii e, ahalkeenni intaan ka gaabinay wayna isweydiinay lafteenna ehelkeenna laftirkiisa xaasaskeenni maxaa weyaan xaggee wax u joogaan xaaskaagi qur-aanka ma taqaanaa xaaskaagi muxuu ahaa salaatuleyl mau kacdaa xaaskaagi dikriga adkaara sabax walmasaa ma la imaadaa xaaskaagi waxaa ma xijaaban tahay xaaskaagi waxaa weeyaan qof cafiifad oo dhowrsan ma tahay oo wa carabkeeda iyo indhaheeda iyo ay dhowrsan yihiin ilmahada see yihiin yacni dowrkoodii marka waxaan u baahannahay ikhwan ikiraam inaan muxaasabo nafteenna iyo ehelkeenna iyo ummaddeenni qofka uu gala oo hanada xisaab xir samayna tujaarta miyaan ka liidan ikhwan kiraam tujaara halkaa fadhida badan is ways naqana markii sanadka aad gabagabooba decemberka dhigta iyo iyo dilxijada haddaan joogna ka dhigta oo muxaram u diyaar garowdaaba xisaab xir ayaa la sameeya kaatiinka iyo kiyoska waxaa u taqaanaan yar iyo meelaha bidhibidhayaalka ah, miisasleyda xisaab xir ay samaynayaan ama bil ha ku xirano ama sanad ha ku xirano ama lix bilood ha ku xirano ama afar bilood ha ku xirano waa xisaab xir ay samaynayaan annaga ma kuwaas oo weliba adduun iyo yufticu lahoon macno lahayn walacbi lahwya miyaan ka liidana bal waxaan yeelana insha allah tabaaraka wa tacala xisaab xir aan samayno aan xisaab xir nafteena la samayno aan jaanibka kalena waxaa weeyaan aan wixii xuquuqaho nagu leeyay aan iska qorno wixii xaqaan lena aan qorno wasiyadiina aan taabagelino nabigeena calayi slat slaam uu ku amray ummaddan saddex habeen qofku inuusan baryin haddii wax un laga dardaarma oo in laga dardaarmo mudan ama maal ama xaq waxaa weyaan ilaa wasiyadii inay qornaato nabigan ka dardaarmay bal wasiyadii aan oog saarna mawtaqaflihi aad ba u batay ikhwan kiraam hadda maan waxaa weyaan eh, hebel kow hebel kow hebel waad aragteen ayaamahan dambe khaasatan xitaa gaaladii ma ahan muslimiinta bas inuu ku socdo baalka nin baa iga sheekeyna akhyaar ahoo eh, subaxan iga warramay wuxuu yihi gabar shaqaale ahayd oo gaal ahayd oo guriga joogtay ayaa say hawsh tirtiritaanki shaqada u waday hal mar ay waaw afka furatay markii aan waraysanayna waxay tiri nin dumaashegaya oon bala qabin ayaa hadda muxuu ahaa oon lagu soo booday kow wuu dhintay kadibna waay tiri marka waxay leedahay beryahan waxaa batay mowtlqaflihi mowtka lagu soo ayaa batay ayadayaa marka ku calacali waa gaashi marka ikhwan alkiraam annagana dadka la qaaday oo taqaaneen oo qaarkood waxaa weyaan masjidkana la fadhin jireen oon wakhti aanan dheerayn oo taqaanaan dhammaantiin annaga kama duunin allana kama xigna subxaana wa tacaala aan diyaargarowna aan xisaabtanno sanadkaana waxaa weeyaan qorshihii diineed iyo qorshihi hallow dhawaasho iyo qorshihii muxuu ahaa qur-aan iyo qorshihii sunna nabi calayi slat slam iyo qorshe diintan garab istaaggeeda nin walba qeybta uu ka leeyahay ha qaato kaalintiisa ha qaato cashuurta sanadkan hadda dhammaaday koleyba inaan bixinin waa laga yaaba qaybo ka mid ah qaybna inaan bixinin tawaaban naga dhammaaday hadda wixii muxuu ahaa aan ka gaabin ilaah naga dembi dhaafo laakiin sanadkan soo socda war dawrkaaga diinta ilaahay muxuu noqonaya nin walba muxuu aha hadda ha u fadhiisto labiiy tobantan bilood nagu soofoolla hadduuba ilaahay cumar noo siiyo wixii kuu qabsoomi lahaa oo diin ah iyo diingarab istaag ah iyo alla udhawaasho ah qorshayso inaada gaarina laga yabaa qofka marka haddii xataa aan qorshaysano oo malakumowdkii uu naga soo muxuu ahaa noo soo degdego ilahay wuu noo qoraa subxaana wa tacaala nabigeena ayaana cadday sal slm qofkii wanaag damca oo weliba go-aansada in ilahi subxana wa taala xasanadii oo kaamila uu qori xataa hadduusan samaynin ikhwaani marka arrinta iyada ah baraarujinteed waa muhiim ilahayna waxaan ka baryana subxana wa tala bisma l sna sfaat l sanadkaana khayri iyo baraka iyo dembi dhaaf iyo darajo saramarin nooga dhameeyo sanadka dambena injaazaad diini ah oo qiimo badan iyo caafimaad iyo amni iyo iimaan iyo risiq waasica ah, iyo waxaa weya qurba ila اllahi ilahay nasi subxana wa tacala iyo towfiiq fi daarayn waxaan aadaynaa marka u noqonaynaa kitaabkeennii sunan nasaa-i oon wadnay waxaa noo soo gebagaboobay oo xal noo idlaaday kitaabu اlaymaan wاnuduur dhaaraha iyo nadarada nidirka ayaa waxaa weeyaan noo soo gebagaboobay ilahan ku mahadayna subxana wa tacala caawa waxaan halkan ka bilaabi doonaa kitaab la yidhaahdo kitaabu اlmusaaraca kitaabu almusaaraca ummadda soomaaliyeed horta beeraha kuma badnaba beeraha aad uma badna geeley ayay u badan yihiin arileyna way kusoo xigaan loleyd waxaan umalaynaa soomaalida waa aad uguma badna laakiin ayana waa leeyihiin gobolada waa ku kala duwan yihiin laakiin soomaalida meel kastoo tagta ya sheekhay alloo u badan axsanta xaqiiqa waa taas somaalidan kenya ayaaba sidaas oo gobolada hadda eh, waxaa weeyaan markii aad eh, north eastern mandheera iyo wajeer iyo gaariso inteeda badan geeleyda u badan dhankan ijaaro markaad aadda iyo dhankaas xeebta xaggeed xigtana looda u badan waa sidaas gobolla looda ku badantaha jira waxoo geela aada ugu badnayn laakiin eh, gacanta midiga ummadda soomaaliyeed waa geela eh, marka beeroleyda marka iyo axkaamtooda iyo wax beeraha eh, ka waajibi ama ka laazimi in la barto waa muhiim maxaa yeelay xoolihii waa iska ba hadda shaqaale asaaba looga tagay shaqaale wax noocaas ahoo dee dadka la keedan yihin looga tagay waa iska bii doonaan akhirkooda sida muuqata haddii uusan ilahay dariiqa kala keenin beero iyo ama motor ha lagu waraabiyo ama webiyada ilaahay uu nagu galladaystay ha laga muxuu ahaa lagu waraabsade ama roob kaamda-a laftirkiisa marka beeraha axkaamtooda in la barto waa muhiim ummadda soomaaliyed uma badna waa taqaanaan ilaa gobolada gooni gobolada qaarkood mooyane musaaracada marka waxaa weeyaan waa mucaamalo iyo arin ay ku wada dhaqmaan dadka dhulkalah iyo dadka dheefsada nin baa dhul lah markuu dhulkaad leeyahay isaga hadduu beerto ood abuurta ood muxuu ahaa ka shaqaysto waa baab lagaray la gartay dhib ma lahan zake iyo howlo u yeela ayaa jira oo si muxuu aha uu ku bixiyaa jira oo kitaabu zakaadan kusoo marna wa xasuustaan haddii xoolihii ay beerta haddii ay roobkaas iyo ay muxuuaha ku baxaan ama ay ku baxdo in waxaa weeyaan inta laga bixina waan soo marnay haddii la waraabiyo matoor iyo xayawaanaad iyo wax lagu waraabiyana oo gacanku waraabis u noqdona wixii ka baxay waa tii aan soo marnay laakiin midda caaw aan u fadhin waxaa weeyaan qofkii hantida lahaa oo beerta lahaa isaga ma beeran karo amaba inuu beertaba maba rabo cid kaloo marka beerato ayuu siinaya ood leeyahay beertaan adiga beero aad beertidi ood ka shaqaysidi wixii ka soo baxana aan ku heshiino wixii ka soo baxa marka waxay noqon kartaa dhowr suuradooday noqon kartaa musaaracada marka isla beerasho wa mufaacalo wa isla beerasho weeyaan dhowr noocay noqon kartaa marka musaaracadaas in qofka beertii laga kiraysto caadi looga kiraysto beerta in caadi looga kiraysto oo beertan waan kaa kiraystay sinsin baan saarani haruur iyo muxuu aha geley iyo waxaan saaranay iyo qamadi iyo wixii muxuuah ilaahay uu qadaraan saarani sanad iga kiray waxaana ku siinayaa intaasoo kun oo doolar ama intaasoo boqol oo kun oo lacag ah kenyaan ku siini ama lacag soomaaliya ama wamaa ilaa daalika waa lacag tan labaad waxaa weeyaan beertaa wixii ka baxaa qayb ka mid iyadoo duduuban oo isku xihan beertii ayaan beerayaa wax alle wixii ka soo baxa ayaan intaas intaa u kala waa qayb labaad qayb saddexaad beertii waan ka shaqaynay aniga qaybtan bidaxda ah midigta cafwan adiga iskale ninkan beerta lahu qaybtan bidaxda ahna aniga ka shaqaynayey ayaa iskale waa qayb kale ayadna qayb saddexaad weeyaan saddexdaas qaybood ayaa hadda ugu muhiimsan qaybaha inaan dul istaagna muhiimka ah masaladan musaaracadana oo ayadna la mid tahay baabulmusaaqaat musaaqaadka oo ayadna musaaracada aan aad ugu fogeyn laakiin furuuq ay udhexayso furuuqda xataa laisku haya furuuqdaas ma jiraan mise ma jiraan laisku hayo mukhaabaradia imaanaysa musaaraca imaanaysa musaabana imaanaysa magacyadaas kulli waxay soo dhex weyaan dhammaantood muhiimadda laakiin waa dhulkii oo qof aanan dhulki lahayn uu ka shaqayn ama markaas musaaqaadka habbaak ay u yaqaanaano geeda cinab iyo eh, timir iyo eh, beeran qofkii in waraabinteedii iyo eh, xanaanaynteedii iyo wamaa ilaa dalika bacraminteedii oo tabiirkii ka shaqeeyo musaaqaadaa la yidhahdaa marka saddexdaas qaybood hadda aan dul istaagno in dhulkii la kireeyo oo waxaa weyaan lacag lagu kireeyo oo qofka u beerto qofkaana lacag u qaato dhulkii lahaa waa qodob qodobka waa dirham dinaar shil iyo mxuiyo iyo dolar ah, iyo wix la midka ah tan labaadna in dhulkii nin uu ka shaqeeyo ninka dhulka lahaana qeyb uu ka qaato wixii ka soo baxa taa laftarkeeda laba wajiya doontaa oo qofka inuu muxuu ahaa ninka dhulka lahaa inuu kharashkii iyo beeritaankii abuurkii inuu bixiyo iyo inuusan bixinin iyadoo masale khilaafi hadduu bixiyo waa banaanta hadduusan bixin ma banaano waa baab dheer baabun tawiilun cariir tan saddexaadna waxaa weeyaan dhulkii in la qaybiyo nin baa ka wada shaqaynaa dhulkii waa hal fadaan ama waxaa weeyaan hal hegtar weeyaan halkii hegtar wuxuu yidhi adiga boqolkiiba soddon ayaad leedaha oo dhankaana anna waxaan le boqol kiiba toddobaatan oo dhankaana saddexdaas suuro weeyaan saddexdaas suura marka midda addirham wadiinaar in la kiraysto ah oo shilimaad lagu bixiyo ah sida raajixa oo jamhuur ahlicilmi ay qabaan oo in dhulkii intaad kiraysata lacag ka bixiso aad kadibna beerato insha allah way bannaanta waa kiraau lardi bidirham wadiinaar bidirham wadiinaar waxaa dirhamka iyo diinaar lamid ah in wax badeeco kala inaad muxuua ku karaysato oo timir adiga aada leedahay amaba dhar aada leedahay wax noocaas aad ku karaysato oo cayn ho la yaqaano oo macduud ah oo maxsuus ah ho la yaqaano waa banaanta insha allah tabaaraka wa tacaala qodobkaas qodobka labaad waxaa ayadna sida raajix aan bannaanayn oo axaadiista nabigeenna ku so oray sal allahu alay wasalam in dhulkii la yidhahdo dhulkaan niyo dhulkaana leeyahay dhulkaan iga shaqeey markaad dhulkaa ka shaqayso waxaa weeyaan dhankan bidaxda wixii xigo intaas ah adaa iskale wixii ka soo baxa dhankaanna anaa iskala ma garateen taasna ayadana sida raajix ah ma bannaano maxaa yeele waxaa dhici karta ninkii shaqaalaha ahaa dhulkiisa inaad ilaahay bulaaliyo amaba wixii aad leeyahay asagaaba lahay maadaama ay u cayiman yihiin u carifan yihiin ayaday uu dadaal dheeri ah ku bixiyo kadibna ayadii ay wax badan soo saarta tanna ammaano gafarxun oo ka dhigo oo tii ninka u lahaa kadibna ay wax weyn soo saari weyda amaba dhulkii waa kala carasan yahay waa kala fiican yahay dhulkii ninka xoolaha lahaa maadaama al dhulkan uu yaqaano meel yar carasee laho dhash ahayn wax weyn ka baxaynin inuu ku leeiye ninkan u yihado adiga beerahan bal beero anna inta uu yihahdo kadibna ninkii uu juhdigiisa iyo dadaalkiisa u noqdo habaan manhuuran biluatikum habaan manhuuran uu noqdo oo meeshii ninkii uu muxuu aha juhdigiisii dayacmo marka qarar culus ayaa ku jira maadaama ay xaaladda nooca tahay taana insha allah tabarak wa tacala sida raajix ma banaano axaadiistaana ku cad khilaaf yar uu jiraa labada masalaba tan saddexaad oo u dambayso waa midda marka musaaracada hadda rasmiga ah oo ah muxuu in kiraau اlardi waxaa weeyaan dafcu اlardi ilى man yazracuha wayacmalu calayha wالzarcu baynahuma sidaa weeyaan dhul ayaa loo dhiibayaa qof qofkaasna waa qof wax beeri oo bacramini oo ka shaqayni oo muxuu ah waraabini ayaa dhul loo dhiibaya markii loo dhiibo wixii ka soo baxa meesha ayada ahna labadaa nin ninka dhulkii lahaa iyo ninka shaqada lahaa ayuu udhexeeyaa amaba boqolkiiba konton konton ha kala qaateen oo nus nusa u kala qaateeno amaba waxaa weeyaan si kale a ku heshiiyeeno masalada marka musaaracada loo yaqaano taas weeyaan intaa ma isla garanin masalada marka waa masalo khilaafkeeda uu aad u dheer yahay oo cari awiil ah annagana waad ogsoontihiin oo kitaabkeenan sunan nasaa maqsadka aan ka leenahay inkastoo sidii aan rabnay uusan ahayn waa sharax waa dulmar iyo wixii laga maarmi waayo in loo yar ag orod lagu yar ag saas weeyaan beriga hore oon bilaabayna arbaciinka tafkiirkayga wuxuu ahaa oon ku fikiraayey saddex sano meesha ay ku dhammaato arbaciin ilaa sunan iyo saxiixayn ka dhac kadibna ka dhaqdhaqe isaga tag saasaa qorsho u ah laakiin meeshaan de waa taqaanaan wadaad eh, xirmaroodi ah iyo xirtiyo xirmaroodi ah iyo nairobi oo la jooga baabkaas isqaban waa iyo saddex habeen oo baylmaqrib alcishaa aadaankiina dhegta uu kugu hayo baabkaas baab isqaban waa igu noqday laakiin kolleyba waxay dhahaan maa laa yutraku julluhu laa yutraku kulluhu cagsigana waa la dhahaa haddii shayga aad wada heli karin oo dhammaanba heli karin maadaama aanba boqolkiiba boqolka heli karin waa sigataga lama dhaha waxun baa laga soo reebtaa dufal waxaa dhihi jiray aqalka hooyada haddii la boobi ood aragto dufalka weyn ayaa lagala muxua dhinac laga boobaa aqalka waaba la boobi mogti khalaas maba hara wax ka haraa lama arka marka dadkii hal maraa la wada boobi adiga marka aqalla shay halkoo xaba ku aado marka la carar saasubay naga tahay sida dhabta ah wax kale ma ahan marka waxaa weeyaan waan dul marayna marka maadaama intaan ka sheegnay in ka dheeri ah haba yaraatay wixii un eh, xadiidka iyo cilashiisa iyo ku saabsan ma oyane wax kale oon aad u dul istaagayna ma jiri doono insha allah tabaaraka wa tacaala wixii un ay ka fursamaysa fursad waa gooni saacadii maqaala jawaab taada isii borta saacadaad isii ah, isii ha ila fakan caaw sida socota sida muuqata cashir badan ma soconaay jazaaka allah khayr hadda afartan yaa lasi mala ziyaadaba aftax wax ku dhowaa waay kitaabu اmusaaraca hada maxalu bayaanihi aw hunaa maxalu bayaanihi hunaa maxalu bayaanihi kitaabka isla beerashada oo dhul isla beerto ninkii lahaa iyo ninkii ka shaqaynayay ayuu halkaan ayaa halkan lagu cadaynaya ama meeshuu ka bilaabna halkan weyaan baabka hadda imaamku wuxuu ka dhigay fiiriya kitaab almusaarac markuu yidhi bedelki waaxid dhihi lahaa oo baabka koobaad ka dhigi lahaa muxuu idinkaga dhigay baabka baabka afar iyo afartanaad horta u baabeyey raqam uu saaray maxaad u yeelayaa maxaad u yeelayaa bal fiiriya الثالث kan saddexaad oo min ashuruui shuruud ah fiihi fii kitaabi اlaymaani wاnuduur almusaaracatu waa musaaraca iyo isla beerasho iyo walwathaa'iqu iyo cadaynyaalkii cadaynmihii lagu cadaynayo weeyaan wathaa'iqda marka waxaa la yidhaha alashyaa alatii tustawhaqu biاlkitaabati bayna almutacaqidayni liixkaami اlmri wاlwuhuuqi fiihi waxaa la yidhaahdaa waثaaئqda hadda carabta markaad joogtaan documentis anaga somal documentis oo lama dhaha waxaan documentiga aan dhahno ayaga waxay dhahan waثaaئq waiiqaة safar waiiqaة wilaada waiiqaة nikaax waiiqat ah, sawaaqa waxaas waa documentiwa marka wasaaئqda waa shayaalo lagu adkeeyo qoraal una dhexay labada qof oo wax ku heshiinayso maxay u yeelayaan laba arimood in arinta la adkeeyo ixkaam in la hubiyo la sugo iyo in kalsooni meesha ay imaado oo arinka isaga caqdiga dhacay kalsooni uu ku dhismo oo gelabgelab iyo ayna noqonin waxay dhihi jireen laba qof oo isku dhacsan haddii aad aragto oo shirkad iyo wax noocaasa markii hore ayaa waxaa weeyaan ayaa heshiiskooda ayaa dabacsanaa marka aلثaaliثu kan saddexaad oo min الshuruudi shuruuda fiihi fii kitaab alaymaan wالnuduur almusaaracatu waa isla beerashada iyo wala waثaa'iq dokumentiyada iyo cadeynyaalka aثaaliثan maxay ta marka aimada shuraaxda ah markay arrinkaa ka hadlaayeen oo saaxib اxaashiya sindi uu ka mid yahay wa bacdahu muxuu ahaa saaxib waxaa weeyaan dakhiiraة اlcuqba uu ka mid yahay iyo hayruhum waxay leeyihiin imaamka halkan wuxuu kala jeedaa waxaanu daliila baab koobaad kama dhigin baabka afarti afraad ka dhigay in uu kitaabu اlaymaan wالnuduur uu leeyahay shuruud shardiga koobaad waa aliimaan shardiga labaad waa annuduur aw annadr shardiga saddexaadna uu ka dhigaa halka almusaaraca xaytuaas waxaas waxay tahay amarka wuxuu yahay aymaanta iyo nuduurta daa'iman tacliiq baa ku jiro waxbaa wax lagu xiri marka la dhaarto waxbaa lagu xiri tacliiq baa ku jira nadarkana sidoo kale wax badanaa soo marnay waxbaa lagu tacliiqinay oo lagu xiri sidoo kale musaaracadana ayadna tacliiq baa ku jira marka in alaymaan wanuduur musaaracada kujiritaanka ay ku jirta inay ku jirayso oo shardi eh, muxua shuruuddeed ay ka mid tahay ahaanoo dhan kusoo dhigay qaabkaas waa loo dhigay oo muxuu ahaa kitaabulmusaaraca sheegitaanka la sheegayba inaad muxuu ahaa jira ohan baa loo sheegayaa mooyane kitaabu alaymaan wanuduur inuu la xiriiro ahaan ayuu imaamka u suuradeeyey laakiin sidaad ogsoon tihiin oo taqaanaan alaymaan wanuduur waxay ku imaadaa fii aakhir kutub اlfiqi waa taqaanaan sidoo kale waxaa weeyaan almusaaraca iyo musaabana iyo muxaaqala iyo mukhaabara iyo musaaqaadna waxay ku imaadaan fii kitaab albuyuuc ay ku imaadaan laakiin ariiqadan waa ariiqa ariiqada alimaam الnasaa-i caleyh raxmat ullah ariiqadiisa khaaska waa nin walbana walaa mushaaxata fi اlisilaax kitaabka hadda markaan soo maraynay dakhira cafwan kitaabkii ah, alwaafi maa fi saxiixayn iyo markaan soo maraynay macaalim sun nabowiya taqsiimaadkiisii tobanka maqsuud uu qaybiyey waa waxaa weeyaan cid kaga horeysay oo taqaanaan miyaad aragteen waana wax qurux badan oo aad u qiimo badan ayay ahaydo kitaab uljihaad waxa ku geliyey maqsad alcibaadaat sooma gelin ya soosme marka alimaam النasai gu gelasna ya ya waa taqriiban sanka u saaray markuu cibaadaad ka baxay ayuu markiiba ku qabtay taqriiban isaga laftarkiisa wuxuu ku dhow yahay saaxib macalim sunnabawi iyo e, waafiga ay isku dhow yihiin taqriiban alimaam النasai marka alcumuum intaas ayada ayadna intaas nooga filan kitaab اmusaaraca isla beerashada kitaabkeeda hunaa maxalu bayaanihi weyaan baabka afar iyo afartanaad sida hore hadii lagu xiray baab koobaad midaas ka dhigtaba ahaaliu ka saddexaad oo min ashuruudi shuruuda fiihi fii kitaab alimaam naduur almusaaracatu waa isla beerasho iyo walataa'iqu dokumentiyaal iyo cadayyaal caddaynyaala xadiidka saddex kun siddeed boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiid saxiix maquuc saxiix maquuc maxay ta saxiixun maquuc munqaic ayaa ku habboonaa maquuca waa baab kale xadiidka saddex shayba waa mxuu ah waa la dhihi karaa munqaic waa la dhihi karaa waana munqaic ficlan lianna ruwaadda ninka la yidhaha ibraahim ibraahim ataymi ibraahim anakhaci raximah lam yalqa aba saciid alkhudri ma soo gaarin wa calayhi marka xadiidku waa munqaic maqtuucna waa la dhihi karaa oo ibraahim anakhaci hadalkiisa haduu yahay uusan abu saciid hadalkiisa ahayn hadalka noo imaan doona isna waxaa weeyaan waa maqtuuc maqtuucna waxaa la yidhahdaa waa qowl الtaabici faman duunah aw ficlah qowl الtaabici aw ficluh waman duunah sidaa weeyaan marka xadiidka marka saxiix markuu leeyahay hadduu ibraahim ibn yaziid annakhaci uu hadalkiisa noqdo maqtuucu noqonaya maqtuucana waxaa weeyaan sanadka ilaa ibraahim ibn yaziid annakhaci waa rag ahbaat oho naqaano oon ishkaal uusan ku jirin sanadka cilad ma lahan dhankaas marka laga marka maqtuucnimada saas ku noqonaya saxiix ku noqonaya munqaطicna xadiidka wuuba yahayba oo markii abi saciid iyo loo dhexeeyo ibrahim ibn yaziid الnakhaci xadiidka munqaicu noqonaya sidaa weeyaan marka ka ka xadiid u wariyey amaba saxaabi u wariyey ahaan xadiidka wuxuu ku noqonayaa munqaic saxiix kuma noqonaya weyaan marfuucna waa min baabi awla maba ku jiro mesh xadيث ب سدed بqل iyo todobiy kontonaad wa xadيث صحيح ومقطوعة أخبرنا محمد بن حاتم المروزي وثقة قال أنبأنا حبان بن موسى السلمي المروزي وثقة قال أنبأنا عبد الله بن مبارك waa imaمkii عن شhuعبة بن الحجاج الرؤسي waa تقاaنaan imaمka weyaan عن حماad بن أبي سليمان الأشعري waa فقيه صدوق lahu أwhاam lahu أwhاam حماad بن أبي سليمان الأشعري فقيه صدوق lahu أwhاam intuuna soo maray aad ba u yihad waa taqaanaan can ibraahim ibn yaziid الnakhaci lam yalqa aba saciid اlkhudri wa iqat faqiih tadliiskiisi iyo howshiisna waa taqaanaan can abi saciid alkhudri sacad ibn malik bn sinaan radi alahu ta can ayuu yihi qaala musa xadaanii musaniin samictuna musaniin mogta canna waa taqaanaan baabkeeda qaala wuxuu yihi abu saciid alkhudri radia allahu ta arda ida stajarta haddii aad ijaarato ajiiran qof shaqaalo ah faaclim waxaad u sheegtaa ood ogeysiisaa ajrahu ujuuradiisa iyo shaqadiisa mashqiyadiisa in saca tacbiir ogeysi shaqaad u dhiibaysaa soo maha u sheeg waxyaabaha dhacwaa taqaana suuqla yaadnahay nin baad leedahay warya waxan ii qaad xamaali waxan ii qaad markaasuu kudhaha miiqaan ku siin isma gafayna eh, muxuu ahaa masaa'ib waa dadka business ku jira qaarkood daqar ayaa laga lagala daalo ayagoo dhiig fash fash fashka sira istaal u tegi intaana mishkiladda maxuu keenay ninkan muxuu ahaa xamaaliga oo miskiinka ah oo kadeedan ayaa waxaas yar boqolkaas shilin ama kontonkaas shilin ama labadaa boqol ama shantaa boqoloo siini ayuu ku canaadi mar hore isma kafayn nawada markuu ninkii intuu kadeedmo waxaanoo mukadkateeni iyo gaari muxuu ahaa gacan iyo rafaad iyo ciriiri ah iyo rafaad markuu la soo maro laba boqoloo kiilo iyo boqol iyo konton kiilo weliba aad u weyn oo xafasha uu meeshii jig ugu siiyo ninkiina uu filanaa in shanta boqol ama afarta boqol lagu tuuri doono oo afar doollar ama shan doollar u dhiganto uu filani ayaa wuxuu le boqol shii halshii qaado markaasu war allaha alla may boqol shil waxaan suuragal maaha waa endhaa tag ka tag isaga tag meesha dadka laba uqaybsama marka mid de iska miskiin ahoo inta loo indhagududiy la dulmiyey iskaga taga iyo mid xaqiisa dhacsado oo muxuu ah bir iyo garuun iyo wax la booda ama feer kadibna qalab kaga siiya abaalkiisa waa abaalkiisa weeyaano maxaa yeele ninkan wuu dulmiyey haddii xataa ninkaas boqol shilin waxaa laga yaabi laha xataa in uu ka ogolaan lahaa asal ahaan ikhwan ikiraam mas'alada dadkan masaakiinta ah weligaa qof adiga wax kaa ulah ama wax kaafilah waxaa weyaan ha u darnaan ha war ninkaa miskiinka i adiga guriyaad jiiftaa gaariyaad leeda kaba soo qaad dukaana kuu furan waxaad ka soo kacday muxuu ahaa sariir kulol cunno kulolaa ku sugi wamaa ilaa daalika nicamta ilahay caafimaadaad qabtaa yacni haddii aad xataa soo baxda jus qur-aan halkan iskaga akhrisan karta laba saddex jus ku akhrisan kartaa wax badan ilahay iskugu ka aadiyey war miskiinkan sandaqad ka soo dhexbaxay oo kabahiisa siday yihiin wax dhooba saaran aad aragta iyo xaaladda ay ku sugan yihiin odarkiisu qaranyo dilacsan yahay xaalad nooca ku jira ilmihii iyo ilmo iyo xaasasna ka soo tagay oo tabta adi ataa ah oo nafta ay u geysay oo adi maanta haddii lagu yihah boqol iyo konton kiila qaad miyaad isku dayi ataa iskuma days isku dayad ataa isaga laakiin nafa u geyni waad aragtee wallahi qaarkood marka la saaro lugayaa saa u qarqari soo maad aragtid markuu socda lugta xataa dhulka ma qaban karto saas u qarqari inaad lafahiisa ay burburaan adka baqi kii isaga marka aad ku ugu maxiliyood xaqiiqatan waxyaabaha qaarkood waad la yaabay shuxi iyo bukli iyo yacni waxyaaba bini aadanimo la-aana dadka qaarkood ahayso lidalika waati aan ka sheekeyn habeen dhawiyado beriga hore boqol kiila la qaadi jiray waan soo gaarnay jawaan weyn oo boqol kiilo sokor caawa habeen muxuu ahaa eh, sanad damaashadiisa marka taxamaluuna marka waxaa weeyaan konton kiila loo guuray kadibna hadda labaatan shan kiila beriiska iyo kulli waad aragta sokorta hal gacanaad aad ku tuuraysaa adi xataa han iyo labaatanka kilo kudhib inaad qaato oo dibsani aad dibsani marka ikhwan kiraam marka dadkaas shaqaalaha masaakiinta loo ronaado kuwa guryaha joogaha loo ronaada waxaa laga yaabaa hadda waxyaabaha aan aad kula yaaba waxaa ka mid a ah. gabdhaha guryaha jooga ka shaqey maaragta gabadha guriga ka shaqayni waa la isku dhacaya amaba looma bagayo ama ayada ayaa waxay leedahay waa shaqadan ka tegi soo saa maaha bisha tobankeeda ay tegeysaa waxaa leeyahay markaa bisha dhamaatay bilaahi calaykum ulmi intaa koyn miyaad aragteen qofki in shaqalaan la dhigo waxay ku shaqayn mataqaana afar kunoo shilin shan kunoo shilin lix kunoo shilin ay ku shaqayni guriga ay deganta oo ilmaay leedaha oo iskuula loo dhigtaa oo nolol ay u baahanta oo caafimaad ay u baahanta intaasaaba nolosheeda maanta dhan adaa haysata markii aad burisayna waxaa la yidhi bishi la sug xashaf masuua kiilawa xashaf masuuciya ma taqaanaa timirta noocyada ama aloolka laga samaystaa eh, sariiraha iyo waxa laga samaystaa marka timira ka baxda bufa oo maliiqo loo yaqaan taasaa marka waxaa weeyaan aad qof wuxuu samaynayaa qofuu muxuu ahaa ka gadayaa markuu ka gadana haddana wuxuu samaynayaa beegii ayuu dhimayaa carabta marka waxay yidhahdaan markaad qofka waxyaaba aan loo baahnayn galo ood qofkii wax yarna siiyo wixiina weliba kusii canaada ama si un mucayan amaba si qaab daran uu ku siiyo ayaa waxay dhahan xashafan wasuu'a kiila war buf iyo inaad buf aad bixiso beegin aad sii dhinto miyaad isku daraysaa marka waxaa weya ka daro dibi dhalwa alcum marka ikhwan ikram dadkaad shaqaalaha loo nuglaado loo ronaado diinta ilaahay subxana wa tacala way qaadanayaan haddii naxariis badan loo muujiyo laakiin ummaddan somaliyed waa aragtay waa imtixaan yacni qaar ka mid a ah, kulli maaha qaar u naxariis badan way jiraan oo annaga cashafa masuakiila marka alcumuum masaladaas marka maadaama aan sanad cusub aan rajayn insha alla tacala midna noo dhammaanay niyadeena aan dhan walba wanaajina insha allah tabaaraka wa meeshii horaan unoqonaya xadii saddex kun sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadii daciifa nacam ku noqdaa abadan ahar wa nacam ahar weyaan ahar weyaan xadiid eh, mutajawizan xadiis waa la dhihi karaa yani xadiid waa la dhihi karaa maxaa lagu loo dhihi karaa inkastoo isilaaxa ahlulfanniga khabar iyo xadiid ayaa horta taqriiban la yara baratansiya lakin isma qaadanayaan sida raajixa xadiid waa qowl الnabi sal ا slm aw ficluhu aw taqriiruhu aw wasfuhu اlkhalqi wاlkhulqi sida weyaan qaarna maba ku daraa labada dambe qowlka nabigeenna ficilkiisa iyo wixii hortiis lagu sameeyey uusan diidin iyo abuurkiisa sifadiisa abuurka ah iyo habdhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa qiimaha badneed wa inaka la calaa khuluqin cadiim khabarka marka culimada qaar waxay leeyihiin waa muraadif oo xadiidka iyo khabarka waa isku mid laakiin sida raajixa khabarka waxaa la yihahdaa xadiidka nabigeen waa la dhihi karaa qowl keyrkiisna waa la dhihi karaa laakiin xadii marba hadaa la yihahda musطalaxa ama isilaaxa ahlulfaniga waa qowlka nabigeena ama ficilkiisa amaba taqriirkiisa wuxuu asaga u sugay ama sifadiisa abuurka ah iyo habdhaqankiisa iyo dhaqankiisa nabigeena sala allahu alayh ali waslem marka aar ayaa kuusoo haray aarkana waxaa weya taqriiban mararka qaar caam ahaan oo fi اlahari oo axaadiis hataa ay soo geli karaan oo hwa qaliil laakiin aar marba hadaa la yihahdo waa qowl saxaabiy iyo faman duunahu oo taabiciintii oo maqtuuci hataa ay soo gelaan wamaa ilaa dalika inta badana aahaarta saxaabada ay ku dhacdaa ay ku dhacdaa marka saa weya kan marka xadiid ma la dhihi karaa yacni markaan hadda qaacidada ad aan sheegay warka aan sheegay lagu dhisa ma la dhihi karaa xadiid hal iska dhaafo <laughs> hal iska dhaafo oo hala dhaha aar ha la dhahaa naam waayahay xadii saddex kun sideed boqol iyo sideed iy kontonaad waa xadii daciif akhbarna moxamed ibnu xaatim almarwazi waa iqa qaala ambana xibaan ibnu muusa almarwazi waa isna asulami waa iqa isna qaala amba'ana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can xamaad ibnu salamata waa iqatun caabid can yunis ibn ziid alaydi waa iqa can xasan ibn abiاlxasan albasri anahu xasan albasri raximah اllah waraxima jamiic aruwaat karya wuxuu nacay nacam ah. ibn yaziid ayli maahan ma iqa mise waa iqatun tabtun faqiih yunis ibn yunis ibn cubayd ahy waa iqatun tabtun faqiih axsant waaya can اxasan ibn abi xasan basri raximah اllah annahu ninka la yihaahdo xasan kariha wuxuu nacay kariha wuxuu nacay an yastajira inuu ijaarto arajulu an yastajira qofka an yastajira almustajiru aw rajulu aw shaksu an yastajira inuu ijaarto ashakhsu qofka alrajula qof ama nin ayuu nacay ninka la yidhaahdo xasan xataa yuclimahu ilaa uu ogeysiiyo ajrahu ajarkiisa weeyaan iyo wixii uu qaadanay uu ogeysiiyo ina lala heshiiye weeyaan xadiiska sideed boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiis saxiix isna maqtuuc ambana xibaan ibnu muusa qaal ambana cabdulahi mubaarak can jariir bn cabdixabiid ibnu xaazim jariir bnu xaazim waa iqat fi xadiiثi can qataada ضacf can xamaada wahuwa bn abi sulaymaan faqihu saduuq lahu awham anahu xamaad su-ila wax wax laga weydiiyey can rajulinin istaajara ijaartay ajiiran qof shaqaale ah ayuu ijaartay calaa acaamihi calىa an yucطiyahu inuu siiyo طacaamahu cunadiis wuxuu ku ijaartay biilkiis inuu cuno siiyo istajara wuu ijaartay ajiiran qof shaqaalo ah calىa طacaamihi cunasiintiisa ayuu ku ijaartay waad ii shaqayni laakiin mashqiyadaada iyo mishaarkaada muxuu noqonayaa in aad halkaa cuno ka keento qura iyo qaday cashaad uga leed intaasaad igu shaqayni calىa baطnihi insaad ku shaqayn ayuu ku ijaartay qaala wuxuu laa maya looma ogola xataa tuclimahu ilaa aad ka ogeysiiso aw yuclimahu ka ogeysiiye weyaan waa in loo sheegay nabigeena calayhi salaat salaam amaba cafwan nabi muuse calayhi salaam wa ala nabiyina kadalika muxuu kula ballamay shucayb muxuu kula ballamay inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayn nasiib badana calى an taأjuranii ثamaaniya xijaj sideed sana fain atmamta cashra famin cindik wma uriid an ashuqa calayk soo ma jeed marka waxaa weeyaan gabar ayaa lagu siiyey inuu sideed sana masala meeshaan imaanaysa akhyaaray insha allah caawa aada uma socon doono halkan waxaan ku istaagi doonaa dikru axaadiiث almukhtalifa fi الnahyi can kiraa اlard baabkaas isaga marka nabi muuse waxaa la shardi looga dhigay inuu sideed sano u shaqeeya shucayb saaxibu madyan ma nebi u ah mise ma ahayn ya ahay shucayb saaxibu muusa <laughs> masalo khilaafi waa qaar waay wa shucayb qaarna maaha nabigu wey maaha alcumuum aqala maa yuqaal waa rajul saalix oo inaba caadihiin marka sideed sana wuxuu yidhi ayaad xoolaha ii raacaysaa ood ariga ii waraabini waxaa weeyaan aad ciddii dhaqaalayni ood la jir ii noqoni haddii aad toban dhammaystirtana waa ixsaan xaggaada ka ahaday inaan hadda kugu erbiyo ama kugu qasbana ma doonay satajidunii in shaa allahu abiya malajayn qadayt falaa cudwaana calay haddii aad sideedda dhamaysta nabi muuse moogta lama lama degi karin nin la gaadi kara ma ahayn nin la gaadi kara ma ahayn yacni nin karmeednimada intaan nabi laga dhigin ayuubu dhashayba marka ayda nabi muusan ahayn la socda marka wuxuu yidhi labada mudda sodogi sooma sodogo waxaa weeyaan labada mud midaan dhamaystaba mid hadda liigu dhaleecayna liigu eedayna ma jirays haddii aan sideed dhamay ahlan wasahlan haddii aan toban ku daran waa isaan toban ku dhameynah mufasiriinta tobankii ayuu dhamaystiray marka maadaama ay xaaladda nooca ahayd annaga marka maanta haddii gabar lagaa soo doono oo wiilkii aad tirahdo adeer waxaad yeeli gabadha ku sii laakiin dukaankayga hebel aha mataqaana subermarketkii sideed sanaad ka shaqaynaysaa sideed sana ayaad ka shaqayni ma garateen hawsha ayada ka warraba <laughs> ka warraba sayid sayidii cawla weydiina baabka isaga sayid kamaal ya gabadhee a marka waa inuu shaqeey <laughs> mas'alada ayada <laughs> bal hala soo eego hala soo fiiriyo ma sharcu man qablana ayay noqonaysaa mise dee waxaa weeyaan eh, annagana yamshi annaga waa taqaana hadda markii nacam ya a may cidda biilku kuleeyahay nabi muuse muxuunay reerku ka mid ah wiil reerka gabadhiina dee caadi mogta ayada bilmacruuf wa haddii u yihah subermarket ka shaqayna kiraha ijaarka anigu hadlay nairobi lajaa degany mogta inta badan waxaa weyaan cunadiina laakiin waa wax bishaar ood leeda ma laha ah, gabadhi maadaama ku siiye ah, ah. in lisku waafaqo marka hore laakiin ma loo ogoliy ninkan abuzawj abuzawja cafwan inuu shardigaa xirto ma loo ogoliy su-aashta halkaas waa ma wuu ogolya wb isaga dee mota ninkaan ninkaan wadnahiia qaclo xaaladiisa caadi maaha ninkan waxaa weeyaa muiic wa aludhufari ah. ah. ah, sa aba masalada hala soo eego <laughs> masaladaas waa garanaysaano waay waxaan u weydiina waxay tahay waa taqaanaan dhaqanka soomaalida gabar markuu eh, markii la doono oo gabadha reerkan laga doono eh, dadku waa kala duwan yihin soomaalida dhaqamahooda waa kala duwan yihin fi hada albaab qaarna waa yara wax macquul ah qaarna wax sara nin waxaan arkay igu yidhi eh, nin baan eh, wiil dhalinyarada jaamacadda noligi jir ka mid a gabar u doonnay si qurux badan nagula siiyey waa mandheera markii nagula siiyey ayaa reerkii waxay yidhahdeen laba neef ah. reerkana muxuu ahaa wiilku ka dhashayna gurigooda neef lagu qala riti reer gabadhan riti lagu qalo dhaqan ka jiro meeshana waxaa way hal neef ah ayaa la qalaa oo muxuu ahaa meesha arooska lagu dhigaa marka odayga wiilka dhalaya marka aada isu yara laba neef maxay tahay marka nin adeerkiisa marka oo sheekh xasan la yihahdo xafidahulla hadda boqol sana u gaara nin weyn oo ahlucilmi ah ayaa wuxuu yihi ma gabar wiil iyo gabar kuu dhalaysa oo kuu soo gaartay riti corona riti corona ayaad ka hadlaysaa war naga tago wuxuu yidhi aniga xaaskayga muxuu ilmaha ii dhashay oo u horreysay soddon neefoo lo ah ayaan kaxeeyo rad aan u gey soddon neef oo lo ah haddii saddex boqol ila wa bixin labinaad hadal saas u eg taqriiban marka waxaan kala jeedaa shuruud waana shardi la xira shardigaas markay xiro jireen qaar waxaa weeyaan intaasoo neefo geela iyo qore aakaa ah iyo wamaa ilaa daalika hawlo dheeraa jiraan waad ogsoontihiin adinka marka hawlahaas la xiraa marka ma bannaan tahay mise ma bannaano fii sharcina ma looga qiyaasanayaa amaba waxaa weeyaan daliil muu noqonaya calى an taأjuranii amaaniya xijaj ayadda qur-aanka daliil muu noqonaya mise maya masaladaas waxaan rabaa insha allah tacala ragga qaar inay tabaruc sameeyaano bal ay u noqdaan nusuustii iyo maqaasidda shareecada iyo camalkii saxaabada nabigeena waxay sameeyeen iyo dhaqan soomaaliga iyo dhan walba inta loo noqdo researcher iyo baxiga laga soo sameeya aad baan u jeclaan lahayn qof muxuu ahaa tabaruc sameeyo oo habeenkoo nagu dul akhriyo gabadhii marka ayada waxaa weyaan lama meherin ma mehersano a haddii ay labadaba ka soo qaad mararka qaar waa mehersanaani hadda shuruudda iyo radda oo kale mucayinka ah gabadha haddii lala baxo oo kale oo dadka lala raro sida dhaqankeena a taqaaneen hadda maalku waa la casriyeeyo waxaa weyaan gabadhi waa lawadi guriga laga bixina sakiina ayaa la geyni kadib waa lasoo noqon waa le gabadhi anaga agga naga martay waxaad gelaysaan waa la bixitaan ka farsamaysan ya <laughs> marka hadaba marka masalada iyada ah bal baxdi ha looga noqdo ragga qaarna ha tabaruceen yaa diyaar aho sida tabliiqi oo kale bas shee cabdiwaaxid aan ku ogsano marka aad heshaan noo soo sheega xilli ay kuu qaataba waayahay xadii saddex kun sideed boqol iyo iyo lixdanaad waa xadiis saxiix اlisnaad oona maqطuuc ah akhbarna moxamed ibnu xaatim wayaan soo marnay qaala xadana xibaan ibnu muusa qaal anba'na cabdullahi mubaarak can macmar ibn rashid alasdi wa iqat habt xamaada ibn abi sulayman waqataada ibnu dacama saduus basri fii rajuli nin labada nin ayaa laba nin ninbaa muxuu ahaa wax laga weydiiyey fii rajuli oo qaala lirajuli ku yidhi astakri minka waan kaa karaysani gaadiidkaadi wix la midka ah ilaa makata maka bikada wakada ama naftiisa xataa inuu muxuu ahaa usii raaca ood wax ula sii jiro maka ilaa maka ayaan muxuu aha ku karaysani ama wax kaa karaysani waxaana kaa karaysanayaa wax fulaan wax fulaan intaasoo lacag ama ah, intaasoo alaab wamaa ilaa daalika fain sirtu haddii aan socda oo socodkaas u igu qaata shahran bil aw amaba kada wa ama intaa intaa igu noqda shay samaahu in u magacaabay oo haddii muddadii ay bil igu qaadato ama intaas intaas ay noqoto falaka ziyaadatu kada wa adiga waxaad leedahay ziyaada iyo kordhiina aan wixi ku heshiino kuu kordhiyo intaa intaa ah. saas ayuu leeyahay falam yarayaa bihi ba'san arrinka asaga wax dhibaato ah uma aynan arkin wakariha laakiin waxay naceen an yaquula inuu yidhaahdo astakri minka kada wa kada waxaan kaa kiraysanaa wax fulaan iyo wax fulaan amaba xili fulaan iyo lacag fulaan wamaa ilaa dalika fain sirtu akara min shahrin bil in ka badan haddii aan socdo oo socodkayga u gaabto oo gaadiidka aan kaa kiraystay iyo hawshii ay xilliga deg deg oon rabay oo bisha ahayd ay ka badato naqastu waxaan kaa noqsaamina min kiraaika kiradaadi kada wa arrintaa way diideen way diideen sidaa weyaan xadiiska sideed boqol iyo ko iyo lixtanaad una dambey ashirkeen insha allah caawa tabarak watacaala amaba aharka saxiix isnaad maqtuc weyan akhbarna moxamed ibn xaatim wa iqa qaala anbana xibaan ibnu muusa qaala anbana cbdullahi bn mubarak can ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdiis ibn jurayj wa iqatu dabtun yursilu idalis qiraa'atan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ihi cataa ibn abi rawax waxaan ku idhi cabdun adoon uajiruhu aan ijaarto sanatan hal sana biacaamihi cunasiintiisa aan ku ijaarto oo lagu dhiga mxuu aha mishaar inaan cunno siiyo wa sanatan io sanad kale wa sanatan sanad ukhra ay kale bikada wa kada sanad kalena aan intaasoo lacag iyo waxaas mxuuah ku ijaarto bal ka waran qaal wuxuu laa ba'sa bihi arrinkaa dhib ma lahan intaas markuu yidhi ayaa wuxuu yidhi wa yujziuhu waxaa ku filan ishtiraaduka shardi xirashadaada xiina goortii tuajiruhu aad ijaaranaysa ayaaman maalmo laazim maaha sanad xataa haddii aad tirada bil iyo shan maalmood iyo toban maalmood iyo wax ishkaal haba yaraata ma lahan weyaan falam yaraya cafwan eh, waaya aw amaba aajartahu hadalkan dambe yaa iskale ma taqaanaan waxaa iskale hadalkan dambe cabdimalik bn caziz bn jurayj ayaa iskale weyaan ma lahan eh, cataab ma lahan hadalka dambe aw aajartahu aada ijaarato waqad madaa iyada oy ka tagtay ama ay tagtay bacdu sanad sanadka qayb ka mid ah dhowr bilood ayaaba muxuu ahaa lasoo dhaafay ama aad ijaarato qaala wuxuu yidhi innaka adiga laa tuxaasibunii ima xisaabaysid imaamada inta tagtay sanadka haddii maala boqol kun aad qofku ijaaran lahayd oy lix bilood kasoo tagto haddii aad tirahda sanadkii inta hore haddii loo qaybiyo taqriiban inti ay noqon lahayd ima xisaabaysid ayuu leeyahay weyaan ama wuu dhihi karaa wayujziuhu waxaa ku filan ishtiraatuka shardi xirashadaada xiina goorti tuaajiruhu aada ijaaranaysa ayaaman maalmo aw amaba aajartahu aada ijaarato waqad madaa iyadoo ay ka tagtay bacdu waqad madaa iyadoo uu tagaydha bacdu sana sanadka qayb ka mid ah io barkii qaala wuxuu yidhi innaka adiga laa tuxaasibunii ima xisaabaysa lima madaa intay sanad ka tagta ima xisaabaysta weyaan hada wallahu aclam wsal allah waslm abdi rasul mustafa